رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين laa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waxaan ka soo baxnay xukunkii licaanka oo ah nin haddii ka zino markaati ayaduna ay dafirto sidii la kala yeeli lahaa faslu fii axkaami alciddati axkaamtii ciddada ayaan meesha ka gelaynaa naag haddii laga dhinto ama la furo intaysana u ayaa jirta ay gashay markaa tirsanayso والمعتد والمعتدة والمعتدة والmuctadatu midda cido tirsataa cidada tirsanaya calaa darbayn waa laba qayb darbayn ama laba qayb bay u qaybsamaan mutasaday ninkeeda canha naag ninkeedii saday iyo wagayru canhaa midaan laga oofsan way ku kala tageen furiin ama wixii markaa lamid ah labadaas saacidee tirsi u ku yimaadaa waa naag laga dhintay ama naag la furay labadaasi ah amase furiinka wixii halamaala falmutawafaata laga oobsada canhaa xaggeekeedii qaatay uu dhintay inkanad xaamilan hadday tahay naag xaamilo ah manaa uur leh fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci alxamli wa xamliga inay dhigto uurka dejitaankiisa yaa cidda u ah shan maalmood kadib fa ciddadeedu biwalxamli waa xamliga iyo wa in kaanad ahayd lahayn raximkeedu waa bannaan yahay fa ciddatuhaa ciddadeedu arbacatu ashhurin wa afar bilood iyo wa cashrun toban afar bilood iyo toban maalmood ayay cidda tirsanaysaa aa kuwa laga dhinto ama uur bay leedahay ama uur ma laha hadday uur leedahay waa intay ka dhasho haddaysan uur lahayn waa afar bilood iyo toban taas dhintay kayru mutawafaa canhaa midaan laga oofsan xaggeeda maxay ku kala tageen waxay ku kala tageen dalaaq waa la furay ama waxay ku kala tageen fasaq ama khulc iyo wixii markaa lamid ah taana in kaanat xaamilan hadday xaamil tahay fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci alxamli waa inay uurka dejisaa waa isaga mid meesha naagta la qabay haddii ninkeedu furo ama uu ka dhinto ayadoo uur leh labadooduba ciddadoodu waa intay uurka dejiyaan wa in kaanat hadday tahay taan laga dhimanin xaa'ilan naag aan uur lahayn uurma wahiya min dawaati lxayd kuwa dhiigga u saaxiibka ahna ah macnaha kuwa laga dhintay meahe kuwa aan laga dhimanin ayaa laba loo sii qaybiyaa gabar dhiigga dhiigaysa oo dhiiggu ku dhaco xaydka iyo mid aan ku dhicin labadaasaa loo sii kala qaybiyaa wa in kaanat xaa'ilan hadday tahay midaan uur lahayn wahiya min xayd dhiigna u saaxiib haa cidadeedu quru waa saddex quru wahiya alaطhaar waa saddex طahaara laga wadaa waa inuu dhiig dhaco ku dhaco ka go-o ku dhaco ka go-o go-itaanka taar qolaa waxay ku fasiraan quru ah waxay ku fasirayaan waa xaydka markuu ku dhaco dhamaatay waxay leeyihiin ka go waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina maxay ahayd aayaddu naagaha la furay naftooda waxay sugayaan waalmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثatu quruu halaaثatu quruu qurigaasaa marka waxaa la yidhaahdaa maxaa laga wadaa qolna waxay leeyihin waa in dhiigu daahirka noqoto ka go-o ka saddexaad qolna wax saddexaad waa inuu ku dhaco daahirka la sugi maayo hadduu mar ku dhaco ciddadu waa u dhammaatay wa in kaanat hadday tahay saqiiratan gabar yar ow aayisatan ama mid quusatayo aan xaydba ka quusatay weynaan darteed ama xanuun dartii ama way yar tahayo maba gaaribba fahaa ciddadeedu alaaatu ashhurin wa saddex bilood saddex bilood oo kaamil ah iyo cidda tirsanaysa iyadana waa meesha ilaah uu ka yidhi wallaa iyo isna min almaxiiti min nisaa'ikum kuwii quustay xaydka ka quustay manaa ama xanuun buu uga maqan yahay amase da-han buu uga maqan yahay eh, walla iyo isna min almaxidi min nisaaikum in irtabtum ficina halaaثatu ashhurin waa saddex biloo kaamil ah wallaahi lam yaxidna kuwa aan xaydin oo dhiigga aan ku dhicin yaraan daraaddeedna ayadun waa saddex bilood faciddatuhaa halaaثatu ashhurin waa saddex bilood wlmualaqatu mualaqadiiqabla intaan lala gelin ka hor biha ayada laa ciddata calay mabahanba dunyada wax cidday tirsanaysa malaha haddaa la furay isla saacaddii banaankay u baxaysaa ku meesha maray aragto kuna dhaca isna fahmaan shiiqle loo geeyaa aligla loo geeya la wacaya marka xaaladda waa intaa oo wuxuu leeyahay walmuطalaqatu naagta la talaaqay mualaqada qaba la alaaq hor biha ayada loo galo intaan loo gelin haddii la guri geeyo gurigees lama dhaho gurigeeska la sheegayo waa in labada qofood ay is arkaan waa in nin iyo naagtiisa wixii dhexmara dhex mara kaasaa markaa laga wadaa qabla dukhuuli biha laa ciddata calayha ilahay muxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka lahow idaa nakaxtum almu'minaat haddaad guursataan gabdho mu'minaad ah huma طallaqtumuuhunna ood iska sii daysaan ood furtaan min qabli an tamasuuhuna intaydan taaban ka hor famaa lakum calayhina min ciddatin hee tactaduunaha cidda idin tirsanayan ma laha markaa ka guursanaysaan wa ciddat alammati addoonta ciddadeeda waa gabadhii xorta ahayd bilxamli ay leedahay uur ku ciddo tirsanayso ciddat lxurati waa gabadha xorta ciddadeeda oo kale oo ah inay dhasho inta loohan wax ku jiro wax kale ma geli karaan ma geli karaan axaadiis maxay tilmaamaya nin beertiisa biyaha ku waraabinaysa ma ahayn beertaan nin baa abuurtay go-itaan buu sugayaa biyaha ka ku waraabin saa darteed baa calooshu hadday ilmo ku jiraan gabadha waxaa la yidhaahdaa maba qabtaba nikaax wa ciddat alammati addoonta ciddadeeda bilxamli uur ay ku ciddo tirsato ka ciddati alxurati gabadha xorta ah ciddadeeda waa wa bilaqra'i hadday aqra ku ciddo tirsanayso waa dhiigna an tactada waa inay ku cidda tirsataa biqur'ayni laba dhiig meeqaa la rabay saddex dhiig saddex ma loo qaybin karaa maya saddex haddii la qaybay muxuu noqonaa hal iyo nus hal iyo nus soo waa la iska buuxiyey marka biqur'ayn yiri biqur'ayni laba dhiig wa bishuhuuri hadday bilo ku cidda tirsanayaan waa gabdhaha addoommada ah can ilwafaati ta laga dhintay xaggeeda an tactada waa inay cidda tirsataa bishahrayni laba bilood iyo wa khamsi layaalin shan habeen naagta xorta maxay ahayd afar bil iyo toban beri addoontu maxay noqonaysaa haddii laga dhinto laba bil iyo shan beri ilaa afar bilood iyo toban beri kala gooy afarta bilo haddii la kala gooyana waa laba bilood tobanka haddii la kala gooyana waa mood noqonayaa marka wa kuwa bilaha ku cidda tirsada can ilwafaati geeri xaggeeda an tactadda wa inay ciddo tirsataa bishahrayni laba bil iyo wa khamsilin shan wacni talaaqi furiinkana naagta addoonta ah bishahrin wa nisfin bilo marka lagu ciddo tirsanaya kuwar maxay ahaayeen halaathatu ashhur kala goy bishahrin wanus nus bili bar soo maaha saddex bilood oo gabdhaha xorta ah oo hadday ku cidda tirsanayaan bilooyin oo aysan xayd lahayn haddii xayd uu yahay saddex xayd buu ahaa labaa looga dhigay nuskii waa la buuxiyey ilaa xayd ma qaybsamo laakiin bilow way qaybsami karaan wa cani wa cani alaaq hadduu yahay waa bishahrin iyo wa waa bil iyo bar fa in ictadad hadday isaga cidda tirsatoy buuxiso bishahrayn laba bilood sida laba dhiigoo kale kaana wlaa kaasaa ka wanaagsan saa owla ah oo haboon faslun fi lstibraa'i istibrihi waa hubitaanka waxaa la hubinayaa raximka maxaa ku jira taa waay kutubaha qaarkood waxaa laga yaabaa in casharka dambe uu usoo hormariyo kan horena kan haddaan akrinayna uu gadaal dhigo marka dadka kutub haysta hadday jiraan waxba si kale ha u arkin haddii wax kale kuu qoran yahay gadaal buu ka imaanaya insha allah haddii kan kuu qoran yahayna sidaada ku soco waman waman istaxdatha qofkii soo diriya soo cusboonaysiiyo oo hela milka amatin addoon milkinteeda gabar addoommada buu helay waa la siiyey xaruma calayhi waxaa korkiisa ka xaaraam ah alstimtaacu bihaa inuu ku istimtaaco kuma raaxaysan kartid xataa yatabri'ahaa ilaa uu raximkeeda ogaa inuu hubsado uur may leedahay see xaalkeedu yahay istibraa la yidhaahdaa waa hubitaan in kaanad hadday tahay min dawaati xaydin kuwa dhiigga u saaxiib ka ahee dhiiga bixadatin hal xed baa la sugaya ayada lamid ma aha gabdhaha la furo oo xeydka ku cidda tirsadaa gabadhan waa la soo milkiyey dagaalaa la qaaday waa lasoo qabtay ama addoon buu soo iibsaday amase addoommad baa la siiyey riximka waa hal dhiig keliya waayo hal dhiig haddii lagu hubin karo dumarkaa la furay maxaa saddex dhiig loogu tiriyaa waayo hal dhiig hadduu u yimaado waa la ogaan karaa inaysan uur lahayn xikmad kale ku jirta xikmad kale ayaa ku jirta labadaa mudday dhaqmaayeen amase mudday isla joogeen waa la furay furitaankii la furay hal dhig baa ku dhacay waa la ogaaday in raximku ilma ku jirin labadan kale waa janis ma la yidhaahdaa ayaa la siinayaa intaasoo qofku uu nodaamoodo weli maaragtayfuray shaal niyadaada kari war war joog war walaala ilaahay ka baq war ushaan iska dhig war midna aawatid dhaaf maya madaxii inta ala dhibo meeqaan tuutuugi jirnay meeqo maalintii lagu yeeri iska fur waa fur u dhahayna way oyse waxidma ilaahay lacala allah yuxdiu bacda dalika he lacala allah yuxdiu bacda dalika amran amran inuu arin keena ilahay dhici karo subxaana watacaala gabadha keligeed ma aha inuu kuwayaa dhici kartaas laftigiisa ala duco qabtadii ala maxaa isaga furay ala qof iqabtama waaye war maxaa i celin weyseen ku a dhahay war mee lagu celiya lagu celi waaye mee joog lagu dhahay sagaal wuxuu ka keenayaa qaylo kale saa darteed ayaa saddexda dalqo marka la tilmaamayo saddexdaa dhiig ma aha in la hubinayo raximka waayo hal dhiig baa lagu ogaan karaa laakiin labadan kale ayaa ilaahay wuxuu fursad usii siinayaa inay isku soo noqon karaan ninka cidda ugu jirta marka laakiin kuwan banaanka laga keenay addoommada lamid ma aha ayagoo hal xeyd keliya waa wa in kaanat hadday tahay min dawaati shuhuuri kuwo bilo ku cidda tirsadana bishahrin hal bil baa lagu hubinayaa keliya hal bil ayaa loo sugayaa adoontu maxay ahayd shahri inuu maaha laakiin shahreyn baa loo buuxiyey shahreyn wain kaanad hadday tahay min dawaati alxamli kuwa uur lehna bilwadci baa lagu istibriyeynayaa oo riximkeeda lagu hubinayaa wa idaa maanta hadduu dhinto sayidu ummi lwaladi umuwad waxaan kusoo tilmaana waad soo marnay umulwalad waxaanu waa sayidka addoontiisa hadday ilmo u dhasho ma la iibinaayo mal hadduu dhinto xorwa hadduu dhinto xor bay noqonaysaa haddii saa ay tahay waidaa maata sayidu ummi hadduu dhinto sayidkeeda istabra'ad way beri yeelaysaa oo way hubsanaysaa nafsahaa nafsadeeda kal sida addoonta oo kale inkastoo umulwaladka haddii ninkeedu dhinto ay xor noqonayso haddana xor ahaan kuma cidda tirsanayso waxay ku cidda tirsanaysaa kal ammati sida amada oo kale hadduu uur yahay waa ciddatul xor oo kale waa xagga itaanka dhiig hadduu yahay wadood bila hadday tahay afaad uu yahay waa laba bilood iyo shan maalmood oo addoontay ahayd talaaq hadduu yahay waa bil iyo bar laba hadday ka dhigtana kaana awlaa saasaan markaas soo marnay faslun fii maa yajib waxa u waajibaya lilmuctadati muctadad gabadha muctadada ah muctadada ah ee ciddada tirsanaysa maxaa u waajibaya maxaa la siiyaa walilmuctadati midda cidda tirsata ciddadaasoo alrajciyati rajciyo leh hal dalqo ama laba dalqaa lagu furay asuknaa bay leedahay meelay degto wاlnafaqatu iyo nafaqo nafaqo iyo waxay leedahay sugni waa gabdhaha rajciyada leh walilbaa'ini midda baa'inada ah ee loo dhameeyey saddexdeedii dalqana asuknaa bay leedahay meel ay degto duuna anafaqati nafaqa ma laha nafaqa sukadeeda biil ma laha naagta saddexda dalqa lagu furay u dhammaatay laakiin maxay leedahay meel ay degto ilaa ciddada uga dhamaato ilaa anta milan inay uur leedahay maahani laakiin hadday uur leedahay nafaqadan waa loogu darayaa sida ilaahay tilmaamay subxaana wa wain kuna ulaati xamlin fa anfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna daagaa afurteen hadday uur leeyihiin xataa hadday saddexda dalqa u dhamaatay nafaqadii aysan lahayn jirin waa la siinayaa nafaqadan waxay ku helaysaa ilmaha caloosha ku jira laakiin sakan way leedahay inay degto welil baa-ini gabadha baa-inada ah oo u dhammaaday saddexdeedii dalqo kunaabay leedahay degaan duuna anafaqati nafaqa sukadeeda ilaa an takuuna xaamilan inay xaamila wa almutawafaa canhaa midda laga oodsaday xaggeeda zawjaha ninkeeda waxaa korkeeda ah alixdaadu asaado ixdaadka asaydaa laga wadaa waa basaasad nadaafadii ka tegaysaa xanaankay ka tegaysaa maxnaa waxay ka tegaysaa baan dhihi lahaa caraf carafka iyo isdhalaalinta waa intaa keliya afarta bil iyo tobanka oo ay ku jirto uur lahayn asayda ka tegay wahwa alixdaad kuna intinaacu waa ka reebtoomid waa inay iska dhaaf ziinati quruxda iyo watiibi tiibka iyo waxay ka tegaysaa ziinada waa gabadha laga dhintay oo ninkeeda uu ka dhintay intay asayga u saaran tahay zinada maxaa ah? kamid ah cilaanka kamid indhakuusha kamidka ah, kamialle ah. wixii gabadha soo saaraya quruxdeeda way ka tegaysaa diibkana waa wixii carfaaya labadaas besaa laga tagaa laakiin iyadoo dhan in duqush laga dhigo ma qubaysanayso mashanayso wax ma marsanayso gacanta wax ma ku cunayso dharacada lagu mtaqaana loo xiraa keligeed joqof iyo meel baa la gelinaa ma diinta islaamka qubaysanaysaa xilligay doonto shanlaysanaysaa saliid haddaysan carfayn qiibkaa loo diiday saliid caddi ma carfaysaa iyo macsiro saliid lahaan ma aha saliidda haddii aysan caraf lahayn waa marsan kartaa gabadha asaada saaran waxaan carfayn waa loo ogolyahay saabuunta lifboyda iyo saabuunta faw iyo saabuunta la yiraahda iyo kulli hadday carfayaan waa ka mamnuuc mamnuucay ka tahay haddaysan carfin oo la ogolyahay saabuun xamaani maa la saabuun maris mariska laftiisa qaara udgaaya saabuunta waa inaysan caraf lahayn ay ku qubaysanaysa naagta asaaida u saaran sanka saaro hadday carfi weyso dhib ma laha saabuuntan dharka lagu dhaqo ka qabta ma aha maro alladaadanaysaa gabadha waa inuusan ahayn dhar cusub oo hadda bacda laga furay waa inuusan ahayn dharka magaca eh, eh, eh, sacbiga musaxfarka waa ka mamnuuc dharka kalarka la geliyey dharka labaa loo qaybiyaa midna marka la sameeyey ayaa rinjiga la geliyey midna inbaba ka samaysan tahay markaasaa si kasta oo loo dhaqo kama baxayo oo biyihii midabkiisa la rabaa inay qaadato ama midka milmaaya mamnuuc buu ka yahay dharka bacda laga furay oo cusubna mamnuucuu ka yahay dhargelin ahaa iyo baatiyaalkeedii waxeedii kaas iska qaadanaysaa waa gabadha laga dhintay wa cala almutawafaa midda laga oofsaday ninkeeda canhaa xaggeeda dusheeda waxaa ah wa cala almutawafaa midka laga oof midda laga oofsaday canhaa xaggeeda zawjuha ninkeeda korkiis korkeeda waxaa ah alixdaadu inay ixdaadato waa inay ka tagtaa basaasadaa loola jeedaa waa inay ka tagtaabaa laga wadaa ziinada iyo quruxda ixdaadka kaasa layidhaahdaa waa asaayda meeshaan ka dhahno wahuwa ixdaadka ama asaaydu alimtinaacu waa ka reebtoomid min aziinati quruxda iyo watiibi uduga laga reebtoonaado wa cala almutawafaa canha zawjuha naagta ninkeeda laga oofsaday dushii waalmutatu iyo midda la gooyey go'day oo loo dhammaystiray maxaa loo dhammaystiray dalqooyinkeeda waa la furay macnaha walmabtuutatu waa midda fogaatay ninkeediibay ka fogaatay waa la furay mulaazamatu lbeyti baa laga rabaa gurigala inay fadhiyaan ay laazimaan ilaa lixaajatin xaaja hadday timaado maahan ilaa xaaja haday timaado maahan gabar aan qabto waxaad arkaysaa suuqa ku wareegaysa bal maxaa suuqa kusoo bixiyey asagaa kuu saarane cidaanaa soo salaamay odaga dhintay ama waa lagu furay gurigaa fadhinaysaa guriga ayay dhinayaan wa cala almutawafaa canha zawjuha mada ninkee laga oofsadee dhintay wal mabtuutatu iyo midda go-day oo ninkeedii ka go-day ka fogaatay oo la furay baa laga wadaa mulaasamatu lbeyti baa laga rabaa guriga inay laazimaan oo ay fadhiyaan ilaa lixaajatin maxaa laga wadaa wax usoo adeega ma haysato dukaankan bay u baahatay ilmo uma joogaan wax wax usoo gada ma laha way baxaysaa way soo gadanaysaa wayna soo noqonaysaa dukaan bay leedahay cid uga shaqaysa malaha kiisaato wax biilayana ma laha subaxi baa loo ogol yahay intaysan qoraxdu dhicin casirka waa inay gooda ku noqdaan habeenkii maba bixi karaamba bataatan iyo sideedaba fi radaaci radaac waa nuugmada nuujinta ilmaha la nuujiyo taasaa markaa laga wadaa wa idaa ardacat hadday nuujiso almaratu naagtu hadday nuujiso bilabanihaa caanaheeda waladan ilmo saara wuxuu noqonayaa alradiicu kii la nuujiyey ee nasnuuga ahaa waladahaa waladkeeduu noqonayaa muxuu ku noqonayaa bishartayni laba shardi in la helo laba shuruud oo shuruudaha kamida mid ah haddii la helo waladkeedii waay axaduhumaa midood waxa waaye an yakuuna lahu canugu inuu ahaado duuna layni laba sano inuu ka yaryahay duuna xawlayn laba sano sokadooda ilaa muxuu dhahay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn xawlayn kaamilayn laba sano asoo ka weyn xawlayn kaamilayn laba sano asoo ka weyn ayaa la nuujiyey waxba ma aha bay leeyihiin waxba ma aha ninka oo kalena xaaskiisa caanaheeda hadduu afka u galo maxram u noqonayna waa maya qofkaaga weyn oo hilibgeelka cunaaya muxuu kaa taraa caano islaameed ama islaan kale caanaheeda waxba dheh xawlayn waa inuu ka yar yahay canuga laba sano sukadiis inuu markaa yahay waa ko shardiga labaad waathaani an turdicahu inay nuujiso khamsa radaacaati shan nugmood mutafariqaatin oo kala tagtagsan mutafariqaad ahoo wax u dhadhexeeyaan waa inay labadaas ahaato shan radac maxaa laga wadaa shan radac waxaa laga wadaa canugan waa inuu cabaa naaska hooyo waa inuu dhuuqaa waa inuu nuugaa waa inuu ka dhargaa hurdaa dhididna ka yimaado koo baahiyaa soo qabati mar labaad waa kala dhacay canugii hurdow dhex galay baahiyaa soo qabatay mar saddexaad baahi baa soo qabatay mar afaraad mar shanaad khamsa radaacaad waa shan nugmood mutafariqaad ah kala duduwanoo kala baxbaxsan taa waa inay ahaataa macnaa labada hadduu noqdo ilmuhu iyo hooyada wax nuujisay waxay isku noqonayaan wiiliwaan ayadoo ma dhalin laakiin maxay hooyo ugu noqonaysaa way nuujisay wa ummahaatakum allaati ardacnakum hooyooyinkai idin nuujiye buu dhahay ilahi subxaana wa tacaala zawjuha ninkeedana abban aabbuu lahu u noqonaya qofkaa la nuujiyey gabar haddii ay tahayna hooyadaa nuujisay ninkeeda caanaha asagaa sabab u noqdayo meesha caaneeyey wuxuu u noqonayaa aabbuu u noqonaya gabar hadday tahay wiil hadduu yahay waa aabba xagga radaaca ah wayaxrum waxaa xaaraam ah cala almurdaci ka la nuujiye dushiisa waxaa ka xaaraan ah attaswiiju u guurin ilahaa hooyadii nuujisay in loo guuriyo waa u xaaraam kulli man iyo qof kasta oo naasabahaa nasab la ahoo u dhow macnaha hooyadii nuujisay bacdamaysan dhalin hooyay u noqotay gabadhii la dhalatay habaryar bay u noqotay ma guursan karo hooyadii nuujisay gabadhii ay dhashay walaashiis waaye ma guursan karo hooyadii dhashay hooyadiisii dhashay ayeeyey u tahay ma guursan karo macnaha wa ilaa kulli man naasabaha saasaa loola jeedaa wayaxrumu waxaa xaaraam ah calayha korkeeda waa hooyadii wax nuujisay ataswiiju guurin ila almurdaci kii nuujisay inay guursato cunugeed may guursaneen wiilkeediiye wa waladihi waladkiisa inay guursatana u mamnuuc ayayay u tahay duuna man maahane kaana fii darajatihi darajadiisa ah wiilka ay nuujisay qofkii oo darajo la-ah way guursan kartaa maxaa ka mid ah walaalkiis walaalkii waa gooni ow aclaa dabaqatin minhu ama ka saraysa dabaqa xaggiisa ah wixii asaga la ah ee daraja isla yihiin iyo wixii ka sareeya aabihiis oo kale way guursan kartaa guursanaysaa aabihiis walaalkiis ama wixii hoos aada oo caruurta uu dhalay maya meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu aclam